isku baddashay oo waxay noqdeen ummad mafaahiim gaar ah iyo masaadir gaar ah iyo libaas gaar ah wax walba kaga soocan dadkii muslimiinta ah marka abu sulaymaan addaaraani wuxuu leeyahay waxaa dhacda buu leeyahay qalbigeyga waxaa ku dhacdaa aa kusoo dhacaysa oo ka mid a ah arrimaha dadkaas suuqyada kusoo dhacaa yani aniga qalbigayga soo dhacda walaa aqbalhaa ilaa bishaahidayni laba shaahid arrintaas waxaan u baahanahay marka qabuulkeeda laba shaahid inaan u helo ilaan arrin maarata haddii qof uu sheegto inuu shahaado u keenaa loo baahan yahay marka ninkan arrintii qalbiga ku soo dhacda ayuu wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibnu axmed waqiila cabdiraxmaan ibnu caiya addaaraani alcamsi nin aada u wanaagsan buu ahay oo zaahid ah hadallo badan oo xikanna wuu leeyahay sida warkan oo kaleeto oo shaykhulislaam uu kasoo naqliyey aqwaashiisa ma aada u wanaagsan afdalu lacmaali khilaafuha wannafsi acmaasha waxa u wanaagsan buu yidhaahday hawada nafsadda hawadeeda khilaafkeeda wixii nafsadda ay jeceshahoo macmacaankaa khilaafkeeda yaa acmaasha u wanaagsan waxaa ka mid a ah aqwaashiisa inuu yidhaahday likulli shayin sada'un wa sada'u lqalbi ashibacu wax kastaa waxay leeyihin buu leeyahy mirir marka qalbiga mirirkiisu wuxuu ka dhashaa dhiragta badan qofka hadduu aada u dhergo wuxuu leeyahay sida maaragtay birhu ay u mirirsadaan ayaa dhac karta buu leeyahay in uu qalbigiisu mirirsado wuxuu leeyahay maaragtay man ra'aa linafsihi qiimatan lam yaduq xalaawata alkhidmati ninkii dareema nafsadiisa qiimo u dareema oo inuu qiimo leeyahay ama sharaf leeyahay ama dadka uu wax ka sarreeyo ninkii u maleeyaa wuxuu leeyahay daacada macaankeedii ma uusan dhidhiminin ninkaas daacada allah marka raggii horeeto wuxuu ka mid yahay abu cuhmaan addaaraani yacnii maaragtay qarnigii saddexaad amase qarnigii labaad wuxuu dhintay mi-ateyn u khamsa mia u khamsta cashar nin dadka hore weeyaan marka oo salafka ah oo zuhdiga mashhuur ku ahaa oo mafaahiimta suufiyada oo mutaakhiriinta ah ka nabad galay wa qaala abulqaasim aljunayd cilmunaa haada muqayadun bilkitaabi wasunna wuxuu yidhaahdii aljunayd ninka la yidhaahdo alqawaariiri oo sheikhulislaamna uu ku magacaabi jiray dhihi jiray imaamun min a'immati lhudaa sida noo imaan doontaa cilmunaa haada muqayadun bilkitaabi wasunna cilmigaana wuxuu ku xiran yahay kitaabka iyo sunnada faman lam yaqra' ilqur'aana wayaktub ilxadiida ninkii qur-aankana aan akhrinin xadiiskana aan qorinin oo labadaas aan ku mashquulsanayn laa yasluxu lahu an yatakalama fii cilmina cilmigeenna inuu ka hadlo oo wax ka sheego uma suurogelayso aw qaala laa yuqtadaa bihi wa qaala abu cuhmaan annaysaabuuri ninkaa abu cuhmaan naysaabuurina wuxuu yidhaahday man amara asunnata calaa nafsihi qowlan wa ficlan naطqa bilxikma ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول xulleeyahay ninka abu cuhmaan annaysaabuuri waxaa la yidhaahdaa shaykhulislaam abu cuhmaan saciid ibn ismaaciil ibn saciid annaysaabuuri alxiiri ninkaas markaa wuxuu ahaa isagana maaragtay culammadii horeeto zuhaadda ah oo suufiyadu ay dhaheen anaku naga mid ahaa yacni marka nin aada u qiimo badan buu ahaa kaana waxaa ka mid ahayd waxyaalaha uu ku dadaalo kaana yaktubu alxadiida ilaa aakhiri shayin yacnii ilaa noloshiisa uu dambayntii kaana lahu ishtiqaalun bilxadiid wa kitaabatuhu aad buu ugu dadaali jiray weliba wax allaale wixii uu maqlo oo la yidhaahdo waxaan sunnada nebiga weeyaan isla markaas buu ku dadaali jiray inuu fuliyo xataa maaragtay salaadaas markaas la joogo inuu ku fuliyo ayuu jeclaa jiray oo uusan dib uwa dhiganin waxaa ka mid a ah arrintiisa yacni arrinta arrin arrintaas la xiriirta oo laga sheegay ninka la dhihi jiray abu jacfar ibnu xamdaan ayaa wuxuu lahay kitaab la yidhaahdo almustakhraj calaa saxiixi muslim ayuu iska lahaa abu jacfar ibnu xamdaanka marka ninkan masaajid buu mu-adinka ahay abu cuhmaan annaysaabuuri alxiiri masaajidkiisa marka ayuu ugu imaan jiray abu jacfar ibnu xamdaan kitaabkaas oo mustakhrij calaa saxiix muslim buuna masaajidka ugu akhri jiray marka arday wiilkiisa ninka la yidhaha abuu jacfar ibnu xamdaan ayaa wuxuu leeyahay aabbahay kitaabkiisa oo mustakhraj calaa saxiix muslim masaajidkaas abuu cuhmaan alxiiri ayuu ku akhri jiray marka habeenkii markii cishaha laga baxo ayaan maaragtay amase maqhribka laga baxo ayaan soo dooni jirnay markii uu naga daaho wuxuu leeyahy haween habeenada ka mid ah ayaan masaajidkii imaaday markaasaa waxaan arkuu yidhaahday abuu cuhmaan alxiiri oo laba go oo cadcad qaba markaasaan waxaan ku yidhi wuri yaa abatii abuu cuhmaan alxiiri huwa alyowma muxrim maanta waa xarmadsan yahay oo inuu cumro xarmado amase xaj uu xarmado yuu doonahayaa labadii dhar labadii go oo lagu xarma jiray yuu xirtay marka inuu xaj u baxaayo miya maanta yani mise cumru uu niyeystay markaasuu abu jacfar ibnu xamdaan wuxuu yidhaahday maya xaj mauusan xarman cumrana muusan xarmane kitaabkan oo aniga aan u akhriyo oo mustakhraj calaa saxiixi muslim ayuu wuxuu ku maqlay nabigu inuu ku dukaday laba go oo cadcad markaas wuxuu igu yidhi fajarka intaan la gaarin ayaan waxaan doonahayaa sunnadaas nebiga ka sugnaatay inaan ashaa ku fuliyo lam yftalif mashaayikhuna buu leeyahy ana abaa cuثmaan kaana mujaabu dacwa wakana majmac alcibaadati waالzuhaad walam yazal yasmac wayujilu اlculamaa wayuucidhum hadallayaalkiisa wan wanaagsan waxaa ka mid a suruuruka bidunya adhaba suruuraka biاllaahi can qalbika adduunyada ku faraxeeda wuxuu leeyahay yacnii kalaamkiisa wan wanaagsan waxaa ka mid a suruuruka biddunyaa adhaba suruuraka biاllaahi can qalbika adduunyada ku faraxeedu wuxuu kaa qaadahayaa qalbigaada ku faraxiisa oo allah uu ku farxo tana meesha ka bixinaysuu leeyahay suruuruka billaahi adhaba suruuruka bidunyaa adhaba suruuraka aw adhaba suruuraka billaahi can qalbika xikmad wanaagsan weeyaan marka ragga ay leeyihiin maarata raggaasa raggeennii hore ah culimmadeenii hore ah siday sunnada ugu dadaal jireen waa taas yani yani wuxuu nafsadiisa aynu u saamixinin goor kaleeto amase maalin kaleeto ama salaad kaleeto sunnada inuu fuliyo ee wuxuu yidhaahdee caawa intuu iga maqlay ayuu wuxuu doonayaa sunnadaas nebiga ka sugnaatay inuu ashihiiba ku fuliyo wa qaala abu cuhmaan annaysaabuuri man amara sunnata sunnadii ninkii amiir uga dhiga calaa nafsihi nafsadiisa amiir uga dhiga oo sunnadii amiir isaga dhiga amiirku marka wixii uu ku yidhaahdona waad yeeli wixii uu kuu diidona waad ka joogsan marka sunnada ninkii saas oo kale ka dhiga oo sunnada daba socda oo wixii ay amartona sameeya wixii ay ka nahyona ka fogaada qowlan wa ficlan qowl iyo ficilba nataqa bilxikmati xikmu ku dhawaaqahaya ninkaas waa la waafajinhayaa inuu xikmo iyo sawaab uu ku dhawaaqo ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xikmadii waafajinaya maadaama uu sunnadii si wanaagsan uu u raacay ninkaas waman amara alhawaa calaa nafsihi qowlan ficlan nataqa bilbidca ninkii wuxuu leeyahay marka hawada amiir nafsadiisa uga dhiga oo wixii hawadiisa ay ku dhacdo sameeya wixii hawadiisa ay u diidona maaragtay iskaga fogaada waa caks man amara calaa nafsihi asunna weeyaane ninkaas isaguna xagga qowlka ama ficilka hawadiisa u iska daba socdaa nadaqa bilbidc ku dhawaaqaya wax wanaagsan kasoo bixi maayaan ha ka sugin marka xikmad in afkiisa aad ka hesho ama hadal qiimo leh ah uu ka soo baxo ka sugin maysid ninka haddii hawaraac uu noqdo oo sunnada ayna ka muuqanin oo aqwaashiisa iyo afcaashiisu aynan sunnadu miisaan u ahayn xikmad ha sugin waxa afkiisa ka soo baxana wax khayr la inay noqdaan ka sugi maysid arrintaas buu soo daliishaday marka qul aiicu llaha wa atiicu rasuula nabiga waxaa lagu leeyahay aiicu llaha wa atiicu rasuula fain tawallow haddii aad jeesatiin munaafiqiinta kuwa ah fa inamaa calayhi maa xumila wixii nabiga la kor saaray oo daacadii ilaahay ah ayaa unbaa kor saaran wa calaykum maa xumiltum adinkana waxaa korkiisa korkiinna ah wixii laydin saaray idinka qaadi maayo waa idin saaran tahay haddaad jeesatiin iyo haddaad naajeesanba daacaadkii ilaahay subxaana wa tacala uu farad yeelo waa idin kor saaran tahay wa in tutiicuu tahtaduu mowdicu shaahidka halkaas weeyaan wa in tutiicuuhu haddii aada adeecdaan tahtaduu waad hanuunaysiin waddo wanaagsanaa maraysiin marka sunnada daacitaankeeda raacitaankeeda iyo daacadeeda ayaa waxay keenaysaa waddo wanaagsan in lagu tusiyo oo waddo wanaagsan aada marto ayadaas buu usoo deliishaday marka waana tusinaysaa macnahaas wamaa ala rasuuli ila albalaaqu lmubiin rasuulka ma aha ilaa balaaq cad moogiye waqaala abuu camri bnu najiid kullu wajdin laa yashhadu lahu lkitaabu wasunna fahuwa baatilun helitaan amase maaragtay dareemitaan oo qofku uu wax dareemo oo nafsadiisu ay wax u sheegto waa wixii horeetoo kale qalbiga kusoo dhacayo kale laa yashhadu lahu lkitaabu wasunna fahuwa baatilun kitaabka iyo sunnaduna aynan u markhaati kacininin waxaasoo dhan waa baatil wey uu leeyahay wax walba waa in loo celiyaa marka ayaga wakaiiru min annaasi yaklatu fii hada almowdici dad badan ayaa meeshaan gef ku dhaca oo gef sameeyaan fayadunnu fii shaksin annahu waliyullaahi shaksi ayuu wuxu u malaynaya annahu waliyullaahi wayadunnu ana waliya allaahi yuqbalu minhu kullu maa yaquuluhu wuxuuna u malaynayaa qofka hadduu weli yahay wax allaali wuxuu yidhahdo in laga aqbalahayo wayusallamu ilayhi kullu maa yafcaluhu wax uu samaynayo o dhanna loo daynaayo wain khaalafa alkitaab wasunna kitaabka iyo sunnada waa arrintaas ka khilaafsanaadeen fayuwaafiqu dalika shaksa fayuwaafiqu dalika ashaksu wayukhaalifu maa bacaa allahu bihi rasuulahu aladii farada allahu calaa jamiici alkhalqi tasdiiqahu fima akhbara wataacatahu fi ama amara wajcalahu alfaariqa bayna awliyaa illahi waacdaa'ihi wa bayna ahli jannati waahli nnaar bayna sucadaai walashqiyaa wuxuu leeyahay marka qofka sidaasoo kale u maleeya oo qofkii weli u maleeya wax allaale wuxuu ku yiraahday wuxuu sameeyey u nabadgeliyaa oo maaragtay u malaynaya sidaa arrintu inay tahay kitaabka iyo sunnadaba ha khilaafee fayuwaafiqu dalika daalika ashaksu shakhsigaasu wuxuu fayuwaafiqu dalika shaksa amase fayuwaafiqu yuwaafiqu daalika shaksu shakhsigaas wuxuu waafaqahayaa shaksigaas buu waafaqhayaa qofka nuucaas marka ya fayuwaafiqu daalika shaksa shaksigaas buu waafaqhayaa ninka sidaas uu oo u malaynhaya wax allaale wuxuu sameeyey in loo sallimaayo asaguu waafaqhaya wayukhaalifu maa bacaa lahu bihi rasuulahu allahu subxaanahu wa tacaala marka wixii uu rasuulkiisa la soo dirna wuu khilaafahayaa ilaan ma dhici karto marka ninkaas kitaabka iyo sunnada aan ku taagnayn inuu waafaqo nebigii wuxuu allaahu la soo diran u waafaqona ma dhici karto shaksigaas marka hadduu waafaqo meeshii waxaa ka dhalanaysa annahu yukhaalifu maa bacata allahu bihi rasuulahu labadaas marka mid ha doonto qofkii amase mid ha doorto hadduu yidhaahdo qofkaas anigu weliga aan u arko oo shiikhayga ah oo aan ku kalsoonahay wax allaale wixii uu sameeyo amase uu yidhaahdo aan u nabadgelinhayaa hadduu saas yidhaahdo oo waxaas kitaabka aan loo fiirinaynin ama sunnada aan loo fiirinaynin waxa weeyaan marka inuu ninkaas waafaqay wixii allahu subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu la soo dirana uu khilaafo weeyaan wayukhaalifu maa bacata allahu bihi rasuulahu rasuulka marka sifadiisu waxa weeyaan asaga aladii farada allahu calaa jamiici alkhalqi tasdiiqahu fiima akhbara allah subxaana wa tacaala khalqigoo dhan wuxuu ku waajibiyey inay u rumeeyaan rasuulku wixii uu sheego wa taacatahu fii maa amara wixii uu amrona lagu ateeco wa jacalahu alfaariqa bayna awliyaa'ihi wa acdaa'ihi wuxuuna rasuulka ka dhigay axadka kala farqinahaya oo kala saarahaya owliyada allaah iyo acdaa'diisa wa bayna ahli ljannati wa ahli nnaari rasuulka wuxuu ka dhigay farqi kawaa kala saara dadka ahlu jannada iyo dadka ahlu naarka wa bayna sucadaai waalashqiyaa dadka sucadada oho liibaanay iyo dadka guul darsaday oo ashqiyada ah ayuu kala saarahayaa faman itabacahu ninkii rasuulka raacaa kaana min awliyaai illahi lmuttaqiina awliyada allah oo muttaqiinta ayuu ka mid noqonhayaa wa jundihi lmuflixiina iyo jundigiisa maaragtay liibaanay wa cibaadihi saalixiina waman lam yatabichu kaana min acdaa'i illaahi alkhaasiriina almujrimiin wuxuu ka mid noqonhayaa qofkii aan raacinin daahiran oo baatinan wax kastana aan ku raacinin dad khasaaray oo mujrimiin ah fatajuruhu mukhaalafatu rasuuli wa muwaafaqatuhu dalika ashaksa awala ila albidcati waaldalaali wa aakhiran ila alkufri waannifaaq kelimadaas u fiirsada marka wuxuu leeyahay arrin kastaaba arrin bay gaarsiidaa qofka rasuulka hadduu qadiya mucayana uu ku khilaafo oo qofkaasna uu ku waafaqo arrimihiisii arrintaas marka ma hore waxay usoo jiidaysaa albidca waddalaal bidcadaasna waxay usii jiidaysaa alkufri waannifaaq maxaa yeele culummadu waatay dhihi jireen albidcatu bariidu lkufri qofka hadduu bidacda ka tegi waayo oo uu ku dheganaado bidacdaas inay u jiido tadriijiyan inay kufri u jiiddo oo marka dambeeta uu diinkiiba ka baxo ayaa dhici karta waana jirtaa arrin sidaas uhu marka qofka ha iska ilaaliyo inuu bidac ku dhaco oo shayga bidcada ah shay sahlan ma aha macaasida wuu ka dhib badan yahay caadiga ah marka shayga uu ku cibaadaysanhayo uu ku daacaysanhayo aad ha isaga hubiyo inay daaca saxa yihiin shay bidca ah hadduu ogaado ay xaqiiqo u noqdona intuu ka fogaa karo waa inuu ka fogaadaa si tadriijiyan aysan arrin ka khatar badan ayna ugu ridin oo diinkiisii oo dhan uuna meesha ku weynin فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك إلى الشخص أول موافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله نصيب كيالنها قولك الله نصيب كيالنها يوليه قولك الله وآه ويوم يعض الظالم ما ننتي ونك ظالم كاهو فرتس فقعنتيس وقنين دونه calaa yadayhi gacnihii labadiisa gacmood uu qaniini doono yaquulu yaa laytanii wuxuu leeyahay aniga shallaatadeedee ittakhadtu maca arasuuli sabiilan yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiilan rasuulka micigiis haddaan waddo ka samaysa lahay yaa weylataa shallaatadayde laytanii lam atakh fulaana khaliil ninka hebel la yidhaahdo haddaanan ka dhigan lahayn saaxiib yowmalqiyaama saas ugaa shallaayahay marka haddii uu qofka wax walba uu ku waafaqo waxaa subanyeena kitaabka iyo sunnada waafaqsanaane hadhowto nasiibkaas oo gaalada warkooda ah nasiib buu ku yeelanhayaa yowmaalqiyaama saasuu leeyahay yaa weylataa laytanii lama takhid fulaanan khaliilan haddaanan hebel aan ka dhiga lahayn nin saadiiq ah haddaanan ka dhiga lahayn oo aan isaga fogaa lahay ilaa qowlihi laqad adallanii can idikri bacda id jaaanii wuxuu iga baa iga dhumiyey qur-aankii markuu ii yimaaday wa kaana shaydaanu lilinsaani khaduulan shaydaankuna qofka wuxuu noqday qof maaragtay gargaarkiisa ka tegid badan oo aan u gargaarin markuu u baahan yahay marka dabcan aayaddan waxay tilmaamaysaa yacni yowma alqiyaama dadka kufaarta ama munaafiqiinta ah inay arrintaas ka shallaayaayaan ninkaanuna wuxuu leeyahay arrintaas buu nasiib ku yeelanhayaa marka nasiib buu ku yeelanhayaa yowma alqiyaama maxaa yeele ficilkoodii wax u eg ayuu sameeyey isaguna wa qowlihi tacaalaa yowma tuqallabu nasibu asagana qowlka ilaahay ku yeelanhayaa oo ah yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar maalintii wejigooda naarta lagu gadgadinhayo yaquuluuna waxay leeyihiin yaa laytanaa aطacna allaha wa atacna arasuula shallaytadeenne maaragtaya haddaan allaah adeec lahayn oo rasuulkiisa aan adeec lahayn waqaaluu rabbanaa inaa atacnaa saadatana wa kubaraa'anaa annaku marka waxaan ateecnay dadkii maaratay sayidyaalka noo ahaa saadaadkaanii saadaadkaanii baan ateecannay wa kubaraa'anaa iyo dadka noo waaweyn ayaga baan adeecnay ayagaan ku kalsoonayn fa adaluuna sabiila waddadii bay naga raadiyeen rabbanaa aatihim dacfayni min alcadaabi yaa rabbanaa aatihim sii ayaga dacfayni labalaab oo min alcadaabi ah walcanhum lacnan kabiiran lacnad weyna ku rid oo lacin isagana marka aayaddaas buu nasiib ku yeelanahay uu leeyahay ninka aan soo marnay wasfigiisu wa qowlihi tacaala wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan dadka waxaa ka mid a ah, dad ka samaysta ilaahay sukadiisa andaadan dad ay la simaan allaah yuxibuunahum ka xub illaahi oo ay u jecel yihiin sida allah u jecel yihiin ilى qsaaq alaayaati ilى qowlihi tacaala wma hum bikharijiina min naar wa haaulaai mushaabihuuna linasaaraa dadka noocaasa ah marka oo dhahayaan wuxuu weligaasu sameeyo dhan baan u sallimaynaa waxay shabahaan marka ay og yihiin annasaara aladiina qaala allahu fiihim ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waxay ka samaysteen dadka culummadooda ah iyo dadka ruhbaanta oo cibaadaadka ku dadaalo laakiin aan culimmad ahayn arbaaban rabiyaalo oo min duuni illah ilahay sukadiisa ah iyo walmasiix bna maryama asagana waxay ka dhigteen arbaaban wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan mana la amrinin inay caabudaan ilaah waaxida moogiye laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa huwa isaga moogiye subxaanahu camaa yushrikuunana wuu ka nasahan yahay wa fii musnadi tirmidiyi can cadiy bni xaatim fii tafsiiri hadihi alaaya lamaa sa'ala اnabiyu sala اllahu alay slam canha faqaala maa cabaduuhum marka ninka la yidhaahdo cadi ibnu xaatim waa waati uu nasaarada markii horeeto uu ku jiray oo nasarana u ahaa marka cadii buu difaachayaa wuxuu leeyahay maa cabaduuhum maysan caabudinin cibaadadii wuxuu haystaa marka arrin ay dhici karto haddaba dadka gabalkiisa mafhuum noocaas inay qabaan oo maaragtay qofka haddaadan u rukucin u sujuudinin oo aadan u soomin oo sako u bixinin maadan caabudinin marka mafhuum ay dhici karto dadka gobolkiis inuu qabo ayuu markaas qabay cadiy ibnu xaatim wuxuu leeyahay maysan caabudinin yaa rasuulallaahi faqaala nabiyu sala alla alay slam axalluu lahum alxaraama shay xaraam ayay u xallileen wa xaramuu calayhim alxaraama wa xaramuu calayhim alxalaala shay xalaalana waa ka xarimeen fa ataacuuhum wa kaanat haadihi cibaadatahum iyaahum arrintaasaa cibaada ah marka wax sharciga maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala xaaraam ku ah hadduu xalilo u yidhaha waxaas waa bannaan yihiinoo kitaabada gabola qorahaya amase wax xalaala uu yidhaahdo waxaas ma bannaana oo kitaabada gabola qorahaya oo allah subxaanahu wa tacaala uuna xarimay ama uu xalilay ee qofkii uu ku raaco waa wuu caabuday marka naskii rasuulka saas weeyaan daacadaas uu ku adeecay oo uu ka yeelay ayaa cibaado ah hadhowta marka waxaa dhici karta haddii la yidhaahdo warniyow hebel baad caabudaa inuu istiqraabsado u yidhaahdo waa iqadfaydaahe maxaan caabuday seen u caabuday mubashara la caabudi karaa cibaadadii macnaheedii iyo mafhuumkeediia ka khaldan marka walihaada qiila fi mili haaulaai inamaa xurimu lwusuula bitadyiici lusuuli kuwaasoo kale waxaa la yidhaahdaa xurimu lwusuula allah inay gaaraan ayaa laga xarimay oo xirmaan baa ku dhacay sababtu maxay tahay bitadiici usuuli usuushii allah ay ku gaarahayeen ayay maarata dayaceen fa ina asla alusuuli taxqiiqu aliimaani bima jaaa bihi rasuulu sala allahu alay slam falaa budda min aliimaani biana muxamada rasuulu llahi sal slm ila jamiici alkhalqi insihim wa jinnihim carabihim wacajamihim culamaa'ihim wacubaadihim muluukihim wa suuqatihim dadka maarata masaakiinta aweye suuqaduy waanahu laa طariiqa ilى اllahi caza wajala liaxadi min alkhalqi ila bimutaabacatihi daahiran w baatinan qof dariiq leh oo khalqiga ka mida ma jiro oo ilaahay dariiq gaarsiiya haysta ilaa bimutaabacatihi rasuulka raacitaankiisa daahir wa baatin moogiye xataa low adrakahu muusa wa ciisa wagayruhumaa min alambiyaai lawajaba calayhim itibaacuhu kama qaala tacaala waid akhada allaahu markii uu allah subxaana wa tacaala miihaaqa nabiyiina dadka ambiyada ah oo ballanka ka qaada bal xusiiso lamaa aataytukum min kitaabin wa xikma markii aan idiin keeno amase wixii aan idiin keeno oo kitaab iyo xikmad ah sunnadii nebigaas weeyaane uma jaa oo markaas kadib uu idiin yimaado rasuulun rasuul oo musadiqun rumaynaaya limaa macakum waxa ay haysatiin latu'minunna bihi ballankii laga qaado waa kaas marka latu'minunna bihi inaad rumaynaysiin walatansurunna aad u gargaaraysiin qaala a aqrartum wa akhadtum ma qirteen oo ma qaadeen calaa daalikum arrintaas isrii aniga waxa aan waajibiyey oo culayska ah ma qaadeen oo ma qirteen qaaluu aqrarnaa waa qirnay bay dhaheen qaala fashhaduu marka markhaati ahaada wa ana macakum min ashaahidiin anigoona adinka ayaan markhaati inala ahay faman tawallaa bacda dalika intaa kadib qofkii jeestaa fa ulaaika hum lfaasiquun qaala ibnu cabaas radia allaahu canhumaa maa bacaa allaahu nabiyan allah subxaana wa tacala nebi ma uusan soo dirinin ilaa akhada calayhi miihaaqa lain bucisa muxamadun haddii muxamed lasoo diro wa huwa xayun asagoo nebigaasu nool layu'minunna bihi walayansurunnahu inuu nebiga muxamed ah rumaynhayo sala allahu calayhi wasalama oo u gargaarahayo wa amarahu an ya'khuda calaa ummatihi lmiihaaqa wuxuu kaloo nebigaas amray nebig uu soo diraba allah subxaana wa tacaala wuxuu amray ummaddiisa inuu ballan ka qaado lain bucitha muxamadun wahum axyaaun layu'minuuna bihi walaa yansuruunahu ulajeedada marka sheikha waxa weeyaan wuxuu leeyahay maadaama ambiyadii ilaahay soo diray iyo ummadahoodiiba la amray haddii nebigaas muxameda aada haleeshiin inaad rumaynayseen o u gargaaraysiin ummaddiisa qod dadkii ka mid ahaa amase dadka culummada ah oo ummaddiisa ka mid ah maxaad u malaynayseen ma waxaa u bannaan waddadiisa meelan ahay inay maraan mase sharcigiisa meelan ahayn oo meelo kale inay wax ka barbartaan miyaa u suuragelaysa maya waqad qaala tacaala alam tara ila aladiina yascumuuna miyaadan arag kuwa sheeganhayaan annahum aamanuu bima unzila ilayka wixii adiga lagu soo dejiyay inay rumeeyeen wamaa unzila min qablika iyo maaragtay adiga dadkii ka horreeyey wixii loo soo dejiyey yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquuti shaydaan inay u xukum doontaan ayay doonayaan waqad umiruu an yakfuruu bihi shaydaankaa inay ku kufriyaanaa la amray wasaaqa alaayaati ilaa qowlihi tacaala wayusallima tasliiman wa kullu man khaalafa shay-an qof kasta oo khilaafa shay mima jaaa bihi rasuulu wax rasuulku la yimaaday khilaafa muqallidan fii dalika liman yadunnu annahu waliyullaahi oo markaas u saarsada qof uu u malaynhayo annahu waliyullaahi fa innahu banaa amrahu calaa annahu waliyullaahi arrintiisu marka waxay ku dhisan tahay marka ninkaas banaa amrahu calaa annahu weliyullaahi arrintii wuxuu ku dhisay qofkaas weli ilaahay inuu yahay wa anna weliyallaahi laa yukhaalifu fii shayin weliga ilaahayna waxba lagu khilaafi maayo saas bay arrintiisu ku dhisantaha marka yacnii ninka maaragtay dhahay weliga ayaa la khilaafaya muqadimaadka uu samaystay amase arrinta uu rumaysan yahay waxa weeyaan laba muqadimo weeyaan weliyullaahi weya qofkan weliyullaahina lama khilaafayo maxaa ka soo baxaa marka wuxuu qofkan uu sameeyo anugu waa samaynaya waa muqadimaat yacni mantiqiya weeyaan haadaa weliyullaahi wa weliyullaahi laa yukhaalaf maxaa soo baxaa natiijada maxay noqonaysaa markaas haadaa laa yukhaalaf wuxuu sameeyo waa in loo sallimaa qaacidadaas buu degsaday marka walow kaana hada rajulu min akbari wliyaai illahi kaakaabir asaxaabati wataabiciina lahum biixsaanin lam yuqbal minhum maa khaalafa alkitaab wasunna fakayfa idaa lam yakun kadalik waxaa lagu radiyey marka arrintaas qofkaanu haddii uu yahay akbaru wliyaa illaahi haddii uu yahay qofkaasu saxaabada dadka ugu waaweynba maalan ama taabiciinta ugu waaweyn lam yuqbal minhum maa khaalafa alkitaab wasunna waan soo marnay cumar arrimihiisa waan soo marnay abubakar fakayfa idaa lam yakun kadalika hadduuna saas ayn ka warrama marka watajidu kahiira min haaulaa'i cumdatahum fii ictiqaadihi kownihi waliyan lilahi annahu qad sadara canhu mukaashafatun fii bacdi umuuri aw bacdu atasarufaati alkhaariqati lilcaada mithlu an yushiira ilaa shaksin fayamuut marka cumdada laakiin muxuu yahay uu u daliishanayo qofka inuu qofka weliyullaahi uu yahay aysh daliil inuu weliyullaahi inuu yahay maxaa daliil u ah waxay daliishadaan u marka umuur maxsuus ah oo ah watajidu kasiiran oo aad helaysaa buu leeyahy min haaulaai cumdatuhum fii ictiqaadi kownihi weliya allaahi waxa uu cuskan yahay oo uu u ictiqaadiyey qofkaas inuu weli uu yahay annahu qad sadara canhu mukaashafa waxbaa mar loo fayday wax aan dadka kale ogeyn buu soo ogaaday marka mukaashafada saas weyaataan soo marnay qof kaleeto wuxuusan ogeyn buu soo ogaaday amase wuxuuna qof kale maqlin buu soo maqlay mukaashafadu macniheed saas weeye hadda ka soo marnay aw bacdu tasarufaati alkhaariqati lilcaada ama wax caadada buriya oo maaragtay tasarufaad ah ayuu sameeyey milu an yushira ilaa shaksin fayamuuta qof buu farta ku tilmaamay ku taagay qofkii waa dhintay qofkaanaan rabaa inaan dilo buu yidhi maalan fartuu saas ugu taagay qofkii meyd buu noqday wuxuu loo malayna marka inuu weli yahay soo saas miyaan ahayn marka dadka haddii saasoo kale qof ay ka dhacdo intu uu yidhaahdo qofkaas maaragtay hay ah, shaqaan ka qaban hayaa khayrkiibuu kasoo soo horjeedaa awliyadiibuu ka soo horjeedaa farta intuu ku tilmaamo uu meydo ma qof waxaa jirta maanta aan u rumaynayn inuu weli yahay aw yatiira fi lhawaa ilaa maka u gayriha amase hawadu gelahayaahoo maka baan u duulayaa wuu leeyahay aw hayraha ama meel kaleeto laakiin anaku maanaa arag runtii yani eh, duulitaanki waxaa dhici kartaba inaysan gaarin waa duulna unbay dhahaane laakiin maanaa aragnin halkan bul intuu ka yidhaahdo hawada gala maka lagu soo arkay maanaa arag kolley idinkuna inaadnaa arag baa dhici karta wamaca daalika hadday saas dhacdo marka oo intuu meeshan bakaara bul ka yidhaahdo maka lagu soo arko waxaa dhici karta marka waxaa loo rumaynaya ninkaas wel inuu yahay mayna saas ahayn waa shay qad e ah cinda bacdi innaas waxay leeyihin arrintan shakiba uma baanaba halkaanu ka duula annaka u jeednaa markaasuu maka kusoo soo degey markaasuu kusoo dukaday arbuu kasoo laabtay kasoo duulamaysana aw yamshi cala lmaai axyaanan amase biyuhu ku socdooyo wuxuu leeya baddan baan ku soco karaaho baddiibuu kor maray si caadihu markaa ugu saraqleeyey amase webigii kor maray aw yamla abriiqan min alhawaa'i amase hirlibu hawada kasoo soo buuxiyy biyo ma rabtin haa hirlibu hawada u dhigay biya ka buuxsan aw yunfiqa bacda alawqaati min alkaybi amase wakhtiyaalaha gobolkood wax maqan ayuu wax ka nafaqay karaa oo cunna loo baahda wuxuu leey hawada inka soo qabanaya cun dadkiiuu siiyey aw yaktafi axyaana an cayuni innaas ama wuxuu leeya dadkaas indhahaygii indhahooda ima qaba karo aniga anoo meeshaan fadhiyaa ayaa meeshaan ayaguna fafadhiyaan waxbaan samaynaya iima jeedayaan indhihii baa laga qariyey marka waxaa looga min awliyaa illah weeyaan oo arrin khatar u sameeyey mucjizaad iyo karaamaad ah aw ana bacda annaasi istakaafa bihi wahuwa qaa'ibun isagoo maqan baa lagu dhigo sheekh hebelow baa la yidhaahday markaasaa ninkii sheekh hebelow la yidhi isagay uu yaqaano ayaa u yimaaday wixii uu xubuus siiyey aw meyitun amase isagoo meyda ayaa sheekh hebeloo la yidhaahdee markaasaa waxaaba la arkay inuu qabriga intuu ka soo baxay oo ninkii dantii uu rabay u sameeyey fara-aahu qad qabaa xaajatahu aw yukhbiru nnaasa amase dadku u sheegi karaa bimaa suriqa lahum wixii laga xaday wuxuu leeyahay maaragtay dagawiina markaasuu leeyahay alaab baana ka xaday markaasuu leeyahay alaabtii soomaan haa ibnu baa xaday waana run khalaas ninkaas marka wilaayadamiladiis way saxiixantaha mar lagama daba hadli karo aw ilbuxaari qaa'idin lahum aw mariidin amase qof ka maqnaayo ay waayeen ayaa la weydiiyo sheekhu ninkii hebel ahaa la waayey oo khabarkiis waa go-ay meel u jiro garan maayo markaasuu meel hebluu joogaa taleefon u dira haddaad helaysiina taleefon u dira meeshuu taagan yahay ninka aw mariidan ama nin jiran ayaa waxaa laga weydiiyey ninkaana jiran oo arrintiisa waa la kari waayey oo takhaatiirtooda ka daashay ka waran sheekh markaasuu le ninkan hadduu min alumuuri walaysa fii shayin min hadihi alumuuri maa yadulu calaa ana saaxibaha waliyun lilah arrimahaasoo dhan marka wax daliil ah oo ku sugan qofkaas inuu weli yahay ma jiraan xaasilku intaas weeyaan arrimahaasoo dhan oo dhacday ma tusinayso qofka inuu weli yahay marka qofka wilaayadiisa yaan laga goobin in uu sameeyo arrin khaariq ah halkaas wilaayadu kuma jirto marka wilaayada waxa loo daliishan karona sidaas ma aha sidii wilaayada loo daliishanayay amase waxaa tusinaya qofkan weliyun min awliyaa illaahi inuu yahay wax badan buu shiikhu soo sheeg sheegay marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo arrimaha khawaariqda ah oo dadku ayna wada samayn karinin ma tusinayso wilaayo maxaa yeele arrimahaasu waa arrimo mushtaraka ah beyna awliyaa illaahi wa acdaa illaahi wayna ima doonaan walaysa fii shayin min hadihi اlumuuri maa yadulu calaa ana saaxibaha waliyu lilahi bal qad itafaqa wliyaau llaahi owliyada ilaahay baaba waxay isku waafaqeen calaa ana arajula low taara fi lhawaa'i aw mashaa cala almaa'i lam yuqtar bihi lam yuqtara bihi inaan lagu kalsoomaynin qofka hadduu hawada ku duuro ama biyaha uu ku socdo xataa yundara mutaabacatuhu lirasuuli illahi sala اllah l wa muwaafaqatuhu liamrihi wa nahyihi miisaanka kaas weeyaan saxda ah marka ilaa qofka laga fiiriyo rasuulka suu u raacsan yahay amarka iyo nahyiga suu u sameeyo suu amarka u fuliyo nahyigana uu kaga fogaado miisaanka saxda ah oo si daqiiqa ah qofkaas u kashifi kara arrintiisa taas weeyaan miisaankaasaa lagu miisaamayaa ee arrimahaas khawaariqda ah lagu miisaami maayo miisaanna ma noqon karto walidaalika laga wariyey maaragtay leyf ibnu sacd iyo alimaamu shaafici inuu maaragtay markii la yiraahday leef baa wuxuu yidhi baa layidhi maali waxaan leeyahay imaamu shaafici kolligu leytna hadda waa isla casirano wuxuu ku aadan yahay leyth ibnu sacad alfahmi almisri min dabaqati shuyuukhi shaafici uu ku aadan yahay maxaa yeele leyth iyo maalik iyo sufyaan thawri iyo sufyaan ibnu cuyayna iyo macmar ibnu raashid raggaasoo dhan isku dabaqa ah shaafici marka dabaqada ku agto oo ka hooseyda weeyaan oo ardaydiisu uu xisaaban yahay markaasa waxaa la yidhaahday leyth wuxuu yidhaahday qofku haddii hawada galo looma rumay karo inuu weli ilaah yahay xataa yundara fi اlamri waاnnahyi markaasuu yidhaahday shaafici qasara allaythu kelimaduu rabaa inuu ku kordhiyo low daara fi اlhawaa'i wamashaa cala almaa'i lam yuafir dalika xataa yundara maa yafcal fi اlamri waاnnahyi taqsiir buu sameeyuu yidhaahday samada hadduu u duulo oo biyaha uu ku socdo welinimo iyo asagu way kala fog yihiin xataa ilaa laga arko amarka iyo nahyiga siduu ka yeelo moogiye وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن قد يكون وإن قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله وهنا كرامة أولياء إلهي كرامة أوسيو أرمها ويكونهم أرمها الخوارق karaamada awliyada haysataa ka weyn oo maxay tahay alistiqaamatu fi lamri wanahyi taasa ka weyn weeyaan wax arrin sahlan ma aha qofkii allahu subxaanahu watacaala u waafajiyo amarkiisa iyo nahyigiisa si sax ah inuu u fuliyo karaamadatan ugu weynba taas weeyaan khawaariqdan ayadaa ka muhiimsan ayadaana ka adag وkaraamatu awliyaa illahi tacaala acdamu min hadihi umuur wahadihi umuur alkhaariqa lilcaada arrimahan marka khawaariqda ah awliyadana way ka dhici karaan oo shayaadiintana awliyadoodana way ka dhici karaan marka wuxuu leeyahay wain qad yakuunu saaxibu haba dhacdo saaxiibkeedu inuu noqdo weliyan lilaahi faqad yakuunu caduwan lilaahi cadow ilaahi inuu yahana way dhici kartaa faina hadihi alkhawaariq takunu likaiiri min alkufaari wاlmushrikiina waahli اlkitaabi wاlmunaafiqiina watakunu liahli اlbidac watakunu min ashayaaiin arrin ay shayaadiintu qabanayso wey marka khawaariqdaasu waxaa sanika uu leeyahay acdaada ilaahay oo kufaarta ah ama mushrikiinta ah ama ahlu kitaabka ah ama munaafiqiinta ah, ama ahlubidac intaasoo dhan khawaarijdan way ka dhici kartaa yaa u samaynaya watakuunu min ashayaaiin shayaaiinta u samaynaya si sahlan bay u samayn karaan marka iyagu ila imkaaniyaad bay haystaan shayaaiintu basharkuusan haysan way u samayn karaan falaa yajuuzu an yudana ana kula man kaana lahu shaya min hadi lumuuri man waliy bal yuctabaru awliyaa ullahi bisifaatihim wa afcaalihim wa axwaalihim alatii dalla calayha alkitaabu wasunna wayucrafuuna binuuri aliimaani waalqur'aani bixaqaa'iqi aliimaan waxaa lagu aqoonsanhayaa u leeyahay iimaanka nuurku iyo qur-aanka iyo iimaanka xaqaa'idooda say ugu wanaagsan yihiin albaatinati wa sharaa'ic alislaami daahira xaqaa'idda iimaanka siday ugu toosan yihiin sharaa'icda islaamka daahirkaana siday ugu toosan yihiin mihaalu dalika ana alumuura almadkuura waimtaalaha tuujadu fii ashkhaasin weliba marka wuxuu sheegahayaa arrimaha khawaariqda ah inay dhacday oo bacd naas ay ka dhacday buu leeyahay wayakuunu axaduhum midkoodna wuxuu ahaanhayaa laa yatawada walaa yusalli asalawaat almaktuuba mana weysaysto salaadana ma dukado maca daalika khawaariqdan baa ka dhacda bal qad yakuunu mulaabisan linijaasaati baa dhici karta inuu nijaasaat uu dhex taagan yahay mucaashira alkilaabi ama kilaabta uu dhex taagan yahay uu dhex galo eeyaha yaawi ila alxamaamaat meelaha biyaha lagu kululaystoo lagu qulaysto ayuu maaragtay ageedu degaa walqamaamiina iyo meelaha qashinka laysaga shubo iyo walmaqaabiir qubuurta qubuurta agjoogeeda marka waxa weeyaan maaragtay waxyaalaha lagu aqoonsado acdaaullaahi calaamaadka u yaqaan wey inay qubuuraha ka daba laabtaanoo qubuur intuu alaabta ag dhigto uu ag fadhiyo uu qubuur oo uu maaragtay ku ictikaafo cinda alqubuuri aw almaqaabir wayaadir alxamaamaati walmaqaamiina walmaqaabiri walmasaabil amase meelaha qashinka ah raa'ixatun khabiisa waa walbax meesha soomaalida ay ka tira oo kale raaixadiisu aad bay u uraysaa laa yatadaharu ahaara sharciya walaa yatanadaf waqad qaala nabiyu sal slam laa tadkhul malaaikatu beytan fiihi junubun walaa kalbun malaaigtu ma soo gelayso guri uu ku jiro nin janaabo qaba ama uu ku jiro ma soo gelayso marka ninka saaxibul awsaaq ah say malaa'igu ula xiriiri kartaa oo uu u noqon karaa weli mawloola waqad qaala can hadihi alakhyili an hadihi lahi can hadihi alakhliya ah, waqad qaala can hadihi alakhliya jamcu khalaa weeyaan meelaha lagu xaajo kuto weeyaane nebigu wuxuu yidhaahday ina hadihi lxushuusha muxtadaratun musqulahaan shaydaan baa jooga iyo jin ay yaxduruhu shaydaan marka meelaha qashimaha ah ayuu shayaadiinta iyo jinnigu joogaan marka dadka aad aragtiin meelaha qashinka ka agdhow ama suquuraha ka agdhow waxa weyaan dad jinni calaaqa laleh uu jinniga kusoo degaan weeye maxaa yeele jinnigu meelahaasoo kaleta ayuu ka helaa marka waa inay meelahaasoo kale ay joogaan si uu jinnigu ugu soo dego oo calaaqa ula yeesho ama ayagu ay wax u su-aalaan meelahaasoo kale maxaa yeelay qofka muslimka ah oo nadiifka ah masaajidku buu imaanhayaa masaajidkaad ka helaysaa laakiin ayaga meelaha qashinka ah ama suquwaraha waa inay tagaan maxaa yaele meelahaas jinnigii bay ka helayaan wa qaala man akala min haatayni ashajaratayni alkhabiifatayni labadaas geed ninkii wax ka cunaa waatuu nebigu yidhaahday falaa yaqrubanna masjidana masaajidkeena usoo u dhowaan fa ina almalaa'ikata tatada'a waxay ka dhibaatoonaysaa mima yatacadaa minhu binu aadam wuxuu ka dhibaatooda uu dhibsado waqaala in allaha tacaala ayibu laa yaqbalu ilaa ayiban allah subxaana wa tacala ayib wey waxaan wanaagsanayna ma aqbalo waqaala in allaha nadiifun yuxibu nawaafa takhriijku waa hoos bugu yaalla waqaala khamsun min alfawaasiqi shan waxay ka mid yihiin fawaasiqda waxyaalaha xuxun oo taacada ka baxay yuqtalna fi lxaram alxilli xaramka iyo xilliga baa lagu dulahayaa alxayatu walfa'ru waalguraam walxidaatu walkalbu alcuquur eeyaha kuwooda wax dila wafii riwaayati alxayitu alcaqrab wa amara sala allahu alayh wasalam biqatli ilkilaabi wuu maaratay amray eeyaha in la dilo marka ulajeedada waxay hadhaci kartaa bacdu naas meelahan hadda dhulkan macmuud inaysan ahayn inay eeya qaataan laakiin wadamada kaleeto khaasatan maqaaribada kaleeto oo rumaysan eyga inuu xalaal yahay amase uu daahir yahay owliyadooda eeyaha bay dhaqdaan buu leeyahay waa curfi marka curfigan aan ahayn annaka curfigeena waxa weeyaan meelaha shayaadiinta laga helo waa qubuurahe kuwan marka meelaha shayaadiintu ay ugu imaato waxa weeye meelaha eeyuhu ay joogaan eeyada ay dhaqdaanoo aada ula xiriiraan وأمر صلى الله عليه وسلم بغسل كلابه وقال من ابتلى كلبا لا يغني عنه زرعا waxba ka taraynin beer iyo walaa darcan iyo maaragtay darc maxaan ku ihahdaa caano meesha ay galaan candho naqasa min camalkiisa waxaa ka dhacay maalin kastaba nasiib baa qayb baa ka dhacaysa waqaala idaa walaqa alkalbu fiina axadikum falyaqsilhu sabca maraatin ixdaahuna bituraab marka eeyaha in laysaga fogaado yaa meesha ka muuqata oo maadaama waxyaalahaas oo nijaasaad iyo awsaaq ay yihiin wamaca daalika dadka marka fii curfi bacdi annaas meelahaas bay ka goobaan karaamaad iyo owliyanimo eeya inay dhaqdaan amase eeya guriga ay u joogaan amase meelaha khashmada ay joogaan waqaala tacaala waraxmatii wasacat kula shayin raxmadaydu waxay waa socotahay wax kasta fasaaktubuhaa waan qorahayaa liladiina yattaquuna wa yu'tuuna azakaata raxmada ilaahay aa loo qorahayaa liladiina yattaquun kuwa allah ka cabsada wa yu'tuuna azakaata ilaa qowlihi subxaana wa tacala ulaaika hum lmuflixuun faida kaana shaksu mubaashiran linnijaasaati haddii qofku uu nijaasaat la baashiro iyo walkhabaaif waxyaalo xun alatii yuxibuha shaytaan uu jecel yahay aw yaawi ila alxamaamaati amase meelaha xamaamaadka ah uu tago walxushuush ama masuulaha alatii taxduruha shayaatiinu aw yakul alxayaat amase ayaarsooyinka u cuno walcaqaarib wazanaabiir maarata xooniyaalka wa aabaa'i kilaab alatii hiya khabaa'if wafwaasiq aw yashrabu lbayra naxwu min alnijaasaati alatii yuxibuha shaytaan aw yadcuu gayr allahi fayastagiisa bilmakhluuqaati amase ayr allah keyrkiis uu baryo oo makhluuqaad uu gargaar weydiisto oo yatawajaha ilayha aw yatawajahu ilayha aw yasjudu ilaa naaxiyati shaykhihi ama sheikhiisu dhinacu ka jiro u sujuudaa walaa yakhlisu diyaana lirabbilcaalamiina aw yulaabisu kilaaba amase eeyaha ayuula joogaa aw niiraan ama daryaalka aw ya ila almasaadina walmawaadica najisa aw ya-wi ila almaqaabiri ولا سيما مقابر كفار اليهود والنصارى والمشركين أو يكره سماع القرآن وينفر عنه canhu wayuqadima cala samaci alagaani walashcaari ويؤثر سماع مزامر الشياطين على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن وليها علامات كاس وصوت الشيخ مركب أعرافته كلا دويهين وهذا كان تدف كلا كيس أنا أعراف أنا صومالية لكن وها أنا أعراف وها قبول جوجة مركب دي قفك وحيالها والصلايو أو يأوي إلى المقابر ولا سيما مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أو يكره سماع القرآن ويغفر عنه amase qur-aanka maqalkiisa ayuu ka cararayaa oo wuxuu jecel yahay qasaa'idka maqalkooda bal u fiirsada qofka in la yidhaahdo qur-aana lagu akrinaaho qur-aana la akrinaa amase qasiidaa la akrinaa qasiidada hadduu jeclaado waa calaama min calaamaati awliyaa shaytaan qalbigiisa marka qasaa'id baa ku jirta qur-aankii uu ka cararaya yuqadima calaa samaa'i alaqaani walashcaari amase waxyaalaha lagu heyso ashcaarta ah amase shecirka inuu maqlo wuxuu ka jecel yahay qur-aanka inuu maqlo wayuafira masaamiira shaytaan shaydaanka maaragtay waxyaalaha uu ku heyso ayuu jecel yahay inuu maqlo masaamiiru shayaaiin waxa weeyaan marka bacd annaas waxaa dhici karta soomaalida gobolkooda inay yaqaaniin waxa la yidhaha nasro ayaa jirta gurbaan la garaaco oo gurbaankaas markii la garaaco oo qasaa'idna la akhriyo ayaa qofkii xooga uu jadmoonhayaa oo jacayl baa soo gelhaya waxyaalahaas marka gurbaanka garaaciisa iyo qasaa'idka akhrintooda iyo fooxa shididiisa ayuu wuxuu ka jecel yahay qur-aan inuu maqlo marka haddii qofku saas uu yahay oo qasaa'iddaas iyo gurbaanka laysku garaaco ay tachiirido oo uu ka jecel yahay qur-aanka inuu maqlo haadihi calaamatun min calaamaat awliyaai shaytaan awil horeeta marka waxaa jiri jira waxaa dhihi jiray samaacna waa la dhihi jiray ataqriibna waa la dhihi jiray wuxuu leeyahay shaafici beriga horeet waxaa jiri jiray oo curfiga jiray waxa weeyaan dhulkaas carabta iyo baqdaad iyo qasaa'id baa la akhrinhayaa amase dikri baa la akhrinhayaa markii qasaa'idka marka sawd mucayan lagu akhriyo amase kor xoogaa loo qaado mar hoos loo dhigo adiga kayfiye mucayana markii loo akriyo ayaa dadka xoogaa waxaa geli jirtay khifa way u jadbow jireen oo way jeclaa jireen markaas bay eh, xoogaa dhulka dhici jireen boor baa ka bixi jira marka markaas waxaa la dhihi jiray attakbiir baa la dhihi jiray marka waxa noocaas kaleeta ah marka shaafici wuxuu dhihi jiray taraktu bibaqdaada shay-an yusamaa attakbiir axdaathu zanaadiqatu liyasuddu nnaas can dikri illaahi baqdaad waxaan uga sootay buu leeyahay shay la yidhaahdo taqbiir zanaadiqa ayaa dejisay liyasudu nnaasa can sabiili illaahi can ilqur'aan taqbiirku marka saasuu ahaa jiray oo qasaa'idda ay dejiyaan oo akhriyaan oo markii qasaa'iddaas isku dhacdo oo cod qurxoon lagu akhriyo intaa xoogaa darab galo oo khifa ay gasho ayay lugaha dhulka la jeeran boor baa ka jiray taqbiir marka min algubaar weeyaan boorkaas kaca ayaa loogu magac daray marka arrimaha saas oo kale ah wuxuu leeyahay wadacathu zanaadiqa marka qasaa'ida la akhriyo oo maaragtay lala xarakeeyo oo sida qurxoon loo akhriyo oo dadka lagu taafiiriyo waa shay zanaadiqu ay dejiyeen marka binafsi kalaam shaaficiyi kalaamkiisana wuxuu ku yaalla alimaamu shaafici kitaabka la yidhaahdo manaaqib shaaficiyi lilimaam albayhaqi oo taqaaniin isagaana sanad ku wariyey sanad saxiixa uu ku wariyey maaragtay takbiirka in arintaas ay ahayd zanaadiquna ay dejisay liyasudu nnaas can sabiili illaahi ويؤثر مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن وقال ابن مسعود لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن حكمة ويان عبد الله مسعود هو ليه midkiin yuusan weydiin nafsadiinna ila alqur'aan qur-aanka warsada sida ayuu aad tahay qur-aanka weydii uu leeyahay fain kaana yuxib lqur'aana fahuwa yuxib allah wain kaana yubqid lqur'aana fahuwa yubqid allah waqaala cuثmaan ibnu cafaan low taharat quluubuna low tahurat quluubuna hadday quluubteena daahir ahaan laheed lamaa shabictu min kalaam illah caza wajal kama aan dhergeen buu leeyahay samaac kalaam allah وqال بن مسعوud الذikr ينbت الإimaan في الqلب kama ينbت الmاء البqلا dikru wuxuu leeyahay iimaanka ayuu wax ku dhaliyaa quluubta ayuu iimaan ka soo dhaliyaa dikri allah kamaa yumbitu lmaa lbaqla sida biyuhu ay cagaarka usoo dhaliyaan marka dikriga ilaahay qalbiga iimaan buu kusoo dhalanaya iimaan buu kuusoo kordhinaya weeyaan marka wlqinaau yunbitu nifaaqa fi lqalbi kamaa yunbitu lmaau lbaqla waa cagsi weeye alqinaa marka waa qasaaidii la akrina weeyaan marka qasaaida la akriyo oo maaragtay la dhigaysto nooc min anwaac izinaa weeyaan yunbitu alnifaaqa fi lqalbi kamaa yunbitu lmaau lbaqla allah subxana wataala alam waxaan joognay wain kaana rajulu khabiira bxaqaa'iq اliimaani albaatinati faariqan bayna alaxwaali alraxmaaniyati waalaxwaali alshayطaaniya fayakunu qad qadafa allah fi qalbihi nuurihi waida kaana rajulu khabiiran haddii qofku u noqdo qof khabiir ku ah bixaqaa'iqi aliimaani iimaanka xaqaa'iqdiisa qof yaqaanaa iimaanka anwaacdiisa iyo shucabtiisa iyo mid kasta waxa buriya faariqan bayna alaxwaali alraxmaaniya ee kala garanaya marka axwaasha raxmaan loo nisbeeyey iyo walaxwaali ashaytaaniya axwaasha shaydaanka loo nisbeeyey qofkii hadduu ka kala garan hayo fayakuunu qofkaas wuxuu ahaan qad qadafa allahu fii qalbihi min nuurihi allahu subxaanahu watacaala qof uu qalbigiisa nuur ku tuuru ahanayaa nuurkaas buu ku kala garanhayaa marka alaxwaalu ashaytaaniya waalaxwaalu araxmaaniya kama qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qolada rumeeyeenow ittaquu llaha allah ka cabsada wa aaminuu birasuulihi rasuulkiisana rumeeya qolada ahlu kitaabka ah ayaa waxaa leeyahay dadkii ambiyadii hore rumeeyeenow ilaahay ka kacabsadoo rasuulkiisaana hadda rumeeya yu'tikum kiflayni wuxuu idin siinhayaa laba ajar amase laba nasiib oo min raxmatihi naxariistiis ka mid ah oo ajarna aa ku mudateen iimaankii ambiyadiinni hore aa rumaydeen ajarna aa ku mudateen rasuulkan rumayntiisa waata ay ku jirtay alaaat yuutowaajahu maratayni wadakara rajulan min ahli lkitaabi aamana binabiyihi wa aamana birasuulihi rasuulkan rumeeyey wayajcal lakum nuuran wuxuu idiin samaynayaa nuuran tamshuuna bihi aad ku soconaysiin oo aad wax ku kala daraymaysiin oo aada axwaasha shaydaanka iyo axwaasha maaragtay ah, raxmaanka aad ku kala daraymaysiin ayuu allaahu idin siinhayaa wayakfir lakum waana idin dini dhaafahayaa wa qaala tacaala wakadalika awxaynaa ilayka sida markuu allah subxaana wa tacaala uu soo sheegay habka uu ugu waxyoodo rusushiisa ayuu wuxuu leeyahy wakadalika sidaasoo kale ayaan awxaynaa ilayka waxaa nabiga kugu waxyoonay ruuxan ruux ruuxa qur-aanka loola jeedaa oo min amrina amarkeena ka mid ah maa kunta tadri malkitaabu kitaab wax uu yaha ma garanay wala iimaanu iimaan wuxuu yahan maadan garanayn walaakin jacalnaahu nuuran arrintaas aan kuu soo dejinnay waxaan ka dhigana nuur nahdii bihi man nashaau min cibaadina qofka aan doonayno addoommaheena ka mida ah, ayaan ku hanuuninaa nuurkaas marka waxbuu ku tusinhayaa waddada sawaabka iyo waddada baadilka ayuu ku tusahayaa fahaada min almu'miniina qofka marka saas oo kaleeto ah oo axwaasha shaydaanka iyo axwaasha iimaanka kale yaqaana waxa weeyaan min almu'miniina aladiina jaءa fiihim alxadiid aladi rawahu tirmidiyu can abi saciid alkhudri can اnabiy sala اllahu alayh wasalam annahu qaala itaquu firaasata almu'mini fainahu yanduru binuuri illahi qofka mu'minkaa dareenkiisa dareen iimaanaadkiisa ka digtoonaada wuxuu wax ku fiirinhayaa nuur rabbi marka qofka maaragtay mu'minka ah oo taqwadiisu aada u wanaagsan tahay dareenkiisa waxaa dhici karta wixii uu fiiriyo inuu wax ka dareemo waxaasuna ay sawaab yihiin weliba qaala tirmidiy xadiiثun xasan waqad taqadama alxadiiثu صaxiix aladi fi lbukhaari wagayrihi qaala laa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xata uxibahu faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yubsiru bihi wayadahu alatii yabtishu biha warijlahu alatii yamshi biha fabi yasmac wabi yabtish wabi yamshi wlain sأlnii laucطiyanahu wlain istacadanii laucidanahu wma taradadtu fii shayin ana faacilhu taradudii fii qabdi nafsi cabdi almu'min yakrahu lmowta waakrahu musaa'atahu walaa budda lahu waan soo marra xadiiskaas wax badan faإida kaana alcabdu min haaulaa'i qoladaas qalbigooda nuurka alla geliyey oo iimaankiisa iyo taqwadiisa sababteedana alla ku geliyay hadduu qofku ka mid noqdo addoonka uhu faraqa bayna xaali wliyaai araxmaan wa xaali wliyaai ashaytaan shaydaanka xaaladiisa owliyadiisa xaaladiisa iyo raxmaanka owliyadiisa xaaladooda ayuu kala saarahayaa kamaa yufariqu asayrafiyu bayna dirhami aljayidi wadirhami zayif sida uu u kala saarkaya qofka sariiflaha uhuu dirhamka wanaagsan iyo dirhamka maaragtay forjarira ah suu u kala garanhayo وكما يفرق من يعرف الخyل بين الفرس الجيد والفرس الرديء qofka fardaha kala yaqaana si u kala yaqaano faraska wanaagsan ee faraska xun wakamaa yufariqu man yacrifu alfuruusiyata fardafuulka ka yaqaana si u kala saari karo bayna ashujaaci waaljabaan faraska maaragtay qofka geesiga mise qofka fulayga ah ama faraska geesiga ama faras fulay ah dhici kartaa wakamaa inahu yajibu alfarqu sida ay waajib u tahay oo kaleeto alfarqu kala saaritaan bayna alnabiyi asaadiqi wa bayna almutanabi alkaadib fayufariqu bayna muxamedin asaadiq alamiin rasuuli rabi اlcaalamiin wamuusa wabn lmasiix wغayri wabayna musaylimati اlkadaabi walaswad alcansiy wطulaayxat alasadi wاlxaarif addimashqi wabahbaah alrumi wayri wababa arumi wagayrihim min alkadaabiina wuxuu leeyahay siday waajib u tahay in la kala saaro nebiga runta sheegahaya iyo midka maarata nebiga iska dhigahaya ayaa waxaa waajib ah marka in la kala saaro nebiga muxamed ah sala allahu calayhi wasalama oo runsheega badan oo lagu soo ammiinay amase lagu ammaanaystay waxyiga oo ah rasuulu rabbiilcaalamiina iyo nabiyullaahi muusa iyo ciisa iyo masiix weeyaane iyo musaylima alkadaab in la kala farqiyo oo ayna isku darmininin walaswad alcansi musaylimat alkadaab waa ninkaa kaalinaysa musaylima ibnu humaama alxanafi abu humaama wulida wanasha bilyamaama meeshaasu ku dhashay fi lqarya almusama alyowm biljubayla watalaqaba biljaahiliyati biraxmaan ayuu awl isu bixiyey raxmaan alyamaama waatay dadka atbaacdiisu ay ku magacaabi jireen walamaa dahara alislaamu qabila maca wafdi bani xaniifata ila nabiyi sala allahu alayh wasalam waaslamuu huma insarafuu fartada musaylimatu can ilkadaab wadaca nubuwata wawadaca alasjaaca nubuwa intuu sheegto marka waxyaalo wararxunna uu ka dhigta qur-aan wasaara lahu atbaacun watuwufiya nabiyu sala allahu alayh wasalam qabla alqadaai calayhi intii aan la dilinin ayuu nabigu dhintay wa fii khilaafati abi bakrin intadaba lahu khaalid bin lwaliid falamaa samica busaylamatu biquduumi khaalid caskara bimakaan yuqaal lahu caqriba ayuu degay meeshaas bay ku kulmeen falaja'a banu xaniifata ilaa xadiiqati almowt wa fiiha musaylima fadakalaha almuslimuuna wa qutila musaylima rawaahu waxshiy bnu xarbin ayaa dilay ninkii dilay maaragtay xamza ayaa dilay marka waqtigii nebiga kadib baa la dilay marka walswad alcansi ninkaas maaragtay iyo in la kala saaro dadka maaragtay wanaagsan alaswad wuxuu leeyahay magaciisa waxaa laydhaha cabhala ibnu kacbin alcansi aslama lama aslamat ilyaman wartadda fii ayaami اnnabiyi intii nebigu uu joogu ridoobay wadaca anubuwata wa kaanat riddatuhu awala riddatin fi lislaami calaa cahdi rasuuli sala allahu alay slam waqad tabicahu khalqun kahiiru min ahli yaman baa raacay dad baanoo reer yaman ah waxtalla alyamana bikaamiliha wastataara amruhu arrintiisana aad bay u fogaatay shayaadiin buu lahaa marka wax u sheegto oo qof walba haddii amase qabiiladii ka hor imaata amase dadkii ka hor imaada meelaha ay ku shireen iyo wax ay ku shireen iyo waxa isla go-aamiyeenba markiiba usoo sheega markaasuu dhahaya ha adiga hebelaa ah, saasaa soo tiri soo hebelna saasuu yiri hebelna saasuu yiri qabiil hebelna arrintaas bay doonaysaa meel hebeleyna joogtaa inay weeraraanayna rabaan markaas baa dad badan ay maarata u hoggaansameen oo ay ku khadaameed فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره أمر المسلمين هناك بقتله فقتلوه marka markii nabiga qubayla wafaatihi ayaana la dilay shartiisana waa laga raystay wa tulayxa alasadi tulayxa waxaa la yidhaahdaa tulayxa ibnu khuwaylid ibnu nawfal alasadi qadima cala nabiyi sala allahu alay slam fii wafdi bani asad wa aslama wartada bacda dalika wadaca nubuwa watabicahu kaiiru min alcarabi casabiyatan casabiyada wax aada u daran weeyaan qofka waxaa dhici karta isagoo og yahay in uunan sawaabka ku taagnayn in qabiiladiisu ay u tacasubto tiraahdo shiikheenni weeye mana loo dhawaa kalo waxna lagama sheegi karo min jihati alcasabiya iyadoo dad badan ay og yihiin ninku inuu khariban yahay ama seexaqa uuna ku taagnayn وتبعه كثير من العرب عصبية أرسل له أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله وانهزم طليحة وفر إلى الشام أي عربي فلم يزل مقيما بها حتى بلغه أن أسدا وغطفان أسلموا فأسلم وهل إلى مركز إسلام في سوفي أنا الإسلام في كسوة نغضي والحارث الدمشقي من كان لي الحارث الدمشقي اللي يراهدو شيء ومن الشيخ المعاصراني maya bahbaaha dambaa sheekh almucaasarooday ee alxaari wuxuu leeyahy alxaari ibnu saciid baa la yidhaahdaa min ahli dimashq wa kaana mutacabidan yatakalamu fi taxmiidi bikalaamin lam yusmac miluhu yacni nin aada u cibaado badan buu ahaa oo maaragtay hadallo wanaagsanna iyo xikamna ku hadla fatacarada lahu ibliis faaqwaahu shaydaan baa markaa soo u soo dhowaada buu leeyahay markaasuu dhumiyey fatawahama annahu nabiyun inuu nabigu isu maleeyey markaas fakaana yujiibu ilaa ahli lmasjid wa yuriihim alcajaa'ib xataa kaana ya'tii ilaa rukhaamati lmasjid masaajidka balaadkiisa uu imaanayey fayanqurha biyadihi fatusabbixu farta markii uu saaro balaadkaaba tasbixsanayuu leeyahay wa kaana yuri nnaasa rijaalan calaa khaylin wayaquulu haadihi almalaa'ika hawada wuxuu ka tusaayey niman farda saaran oo farda ku duulaaya markaasuu dhahaya waxaas aad u jeedina malaa'igti weeyaan aniguna nebigan ahay malaa'igtaas baana la iisoo diray ويقول هذه الملائكة فتبعه بشر كثير فبلغ أمره عبد الملك فطلبه فلم يقدر عليه واختفى ببيت المقدس فلم يزل يطلبه عبد الملك إلى أن قبض عليه فقتله وصلبه halkaasuu ku dhammaaday arrintii wabahbah addimashqi baabaa baabaha waxa weeyaan maaragtay ninka kanaa'ista kaathooliga u sarreeya ayaa baabaan la yidhaahdaa marka nin mucayanuu sheegaa wakhtigiisii joogay sheikhu ilaan wakhti kastaba waxay leeyihiin nin u sarre